alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala fiihi masaa'ilu baabkan masaa'il iyo fawaa'id ayaa ku jirta alulaa tafsiru ruqaa waa fasiridda la fasiro ruqyooyinkii watamaaim markaa tacriifu aruqya iyo tacriifu tamiima sharax ayaynu kusoo aragnay waxaana aynu nihi aruqyatu waa kulu maa yuqrأ liطalb الnafc sawaء qabla اlbalaa'i aw bacda nusuulihi siday culimadu u badan yihiin culimada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa ruqyo la yidhaahdaa maa quri'a qabla nusuuli اlbalaa atamaaimna waa kulu ma yutakadu liطalb الnafc waa wax kasta oo loo samaystay nafci raadin min jalbi khayri aw dafci shari aw rafci nafcigaasoo ah khayr in la xaasiliyo ama shar in la iska difaaco ama mid dhacay in la rafciyo la kor yeelo athaaniyu tafsiru tiwala tiwalada fasirideedu horey noo soo martay waxaanay khulaasadu noqotay ina tasha-u yasnacuunahu yazcumuuna anahu yuxabib ilmarأata ilى zawjiha wاrajula ilى imraأatihi waxay sameeyaan oo ay sheegtaan in ninka gabadha uu ninka jeclaysiinayo ama ninka gabadha jeclaysiinayo waxaa kalenu sheegnay culimada qaarkood yidhah tiwalatu waa nooc min الsixr waa nooc sixirka kamida qaarna yidhaahdeen hiya acamu min الsixr waqad takunu minhu waqad takunu min gayrih waxaa qofka lagu jeclaysiinaya qofka kale sixir buu noqon karaa wax kalema noqon karaa marka waa in qeyd la raaciyo shayun yasnacuuna yazcumuuna an yuxabu lmarata ilaa zawjiha warajul imraatihi min alasbaab اlmukhaalifati lishariica waxaa labada qof laisku jeclaysiinayaa hadduu shareecada khilaafsan yahay unbuu noqonayaa tiwalo xaaraan ah haddii kalena waa wax fiican sheekh بن cuthaymin wuxu uhi fi اlqowl الmufid wcindii ana minha ma yusama bالdubla in اctaqaduu anaha silaة bayna اlmarأaةi wa zawjati waxaan u arkaa tiwalada inay ka mid tahay waxaa loo yaqaano adubla waa fargal labada qof ay isu xidhaan oo midkoodka kale u xidho waa hadday ictiqaadaan inay tahay wax labada qof isku xidhaya oo hadduu qofku bixiyo kii kale ay kala fogaanayaan oo quluubtoodu ay isdiideyso markaa tiwaladaasay ka mid noqonaysaa haddii kalena dee nooc min atashabuh bilkufaar baa ku jira aلthaaliثaةu ana hadihi halaaث saddexdan waa aruqa wاtamaa'im wاtiwala kuluhaa dhammaanteed min ashirki bay ka mid tahay min gayri istithnaa iyadoo waxba laga soo reebin waa sida uu tusiyey xadiiث cabd لlahi بn mascuud ina الruqa wالtamaima wالtiwalata shirku waxaanaynu nihi waa haddii la ihahdo alwa cahdiya oo aلruqya wالtamima wالtiwala almachuuda fi اlmushrikiin almushtamilati calى shirk waa kuwii lagu yaqaanay mushrikiinta ee shirkiga koobsanayey kuwaasi ayaa shirki ah waxaana shirki u noqotay lima fiiha min tacaluqi اlqalbi bigayr اllah waxaa ku jira oo inuu qalbigu ku tacaluqay cid aan ilahayn tacaluqa munaafiya liasli الtawxiidi aw kamaalihi اlwaajib tacaluqa qalbiga oo meesha ka saaraya asalkii towxiidka ama kamaalkii towxiidka ee waajibka ahaa waxaa laga soo reebayaa siduu sheekuba sheegi doono raxima اllahu tacaala اstثnى min dalika ma culima khuluwhu min الshirk ta la ogyahay shirki inay ka maran tahay ee ruqyada waa laga soo reebaya lxadiiثi cawf ibn malik fi muslim laa baأsa bالruqى ma lam takun shirka daahirka hadalka musanifku waxa weeye fi اmasأlaة الثالثة xataa ruqyada inaan waxba laga soo reebahayn wa fi hada nadr suli sheekh بn cuthaymin لأن الرقى ثبت عن النبي أنه يرقي ويرقى ولakiنه laa ystرقي nebigu inuu dada ku tufi jiray iyo in isaga lagu tufi jiray intu waa ka sugnaatay lakin waanu dalbin marka failaaquha binisbati liruqa fiihi nadar in la idhaahdo saddexdani waa shirkiyada waxba aan laga soo reebin marka ruqyo la marayo nadar baa ku sugan tamiimadana dee khilaaf baa ku sugan musanifkuna raxima llahu tacaala wuxuu hore u sheegay oo tacliiqa baabka uu ku sameeyey uu ku sheegay ana daliila khasa minha ma khala min ashirk daliilku inuu kasoo reebay wixii shirki ka maran ee weliba min alcayni aw ilxumati ah la yskaga tufayo il ama qaniyo bahal sun leh amaa tamaaimta calaa ra'yi jumhuur marka lagu socdo iyadana nadar baa ku sugan tamiim oo dhan baa shirkiya ah, lama odhan karo ama calىa ra'yi cabd لlahi bn mascuud وaصxaabihi iطlaaqani waa صaxiix iyagoo waxba kama soo reebayaan min alqur'an min gayri اlqur'an way diideen ama binisbati ltiwala fahiya shirkun ma shirka akbar ha noqoto ama shirka asqar ha noqote waqad takunu muxarama waxay noqon kartaa mid xaaraan oo shirki aan ahayn saa sabab markaa muxarama oo ictiqaadaanu la socon <clears throat> in la dhaha labada qofaa la isku jeclaysiinaya araabicatu ana ruqyata ruqyada bilkalaami alxaq hadalka xaqa ku xaasilaysa hadalka xaqa ahi waa qur-aan ama ducooyin ama adkaar iyo kalaam macnihiisu sax yahay oo mafhuumu yahay min alcayni ee layskaga tufo ama la yskaga akriyo ish walxumati qaniyada leysa min dalika ka mid maaha ruqyada shirkiga ah laysa mima nuhiya can marka masaladan waa masaladii darsigii shalay aynu kaga hadalnay musanafka hadalkiisu wuxuu ku cad yahay ruqyada mashruuca inuu arkay inay tahay aruqya min alcayni walxuma oo ictimaadiya markaa xadiidkii laa ruqyata ila min cayni aw xumati waana qowl khilaafsan qowlu jamaahiir اculamaa min aلصaxaabati faman bacdahu xadiidkana waxay ku tawjiihiyeen waynu sheegnay waxaynu sheegnay aلruqya الsharciya la anaha laa tanxasiru fi الruqyati min alcayni wاlxuma adilada masaladana waynu sheegnay axaadiida tirada badan ee tilmaamaysa waxaan labada ahayn rasuulku calayh الsalaatu wasalaam inuu cid kaga akriyey qur'aan iyo ducooyin xadiidka laa ruqyata ila min cayni aw xumatina tawjiiha culimada waynu sheegnay ayaa sheegaya hadii la dhaho aلruqyaة min min eh, min غayri الcayni والxumati waa jaaئiza xadiidkaas see loo fasiraya aye aye kul ma yaxtaaju fiihi ilى الruqya ayay labadani asal u yihiin aye ashharu qowl baad ka tagtay aye akmil jaak اllah laa ruqyata anfac wa akmal waay alkhamisatu ana tamiimata tamiimadu a waxa weeyaan maa culliqa alaba linafci ida kaana dayta min alqur'an qur-aan xaggii mid ka ahaatay faqad ikhtalafa alculamaa culimadu way isku khilaafeen hal hiya min dalika taa laysu diiday miyay kamid tahay amla mise kamid maaha yani atamaa'im almuxarama miyay kamid tahay mise kamid maaha masaladan waynu sheegnay aqwaasha xadhiqaanseedkii in lagu xidho laga laalaadiyo cala dawaab dawaabtii oo ah xayawaanaadkii can ilcayn iyadoo in lagaga xidhayo min daalika taa laysu diiday bay ka mid tahay waayo nebigu wuxuu amray in la jaro asaabicatu alwaciidu goodiga ashadiidu ee adag ee calaaman mid loogu goodiyey tacallaqa isku xidhay wataran oo fa ina muxameda beriun minhu nebigu inuu beri ka yahay baa la sheegay taasina waxay tusinaysaa ficilkaasi inuu yahay kabiira min alkabaa'ir athaaminatu fadlu hawaabi man mid ajarkii dheeraadka uu leeyahay qaaca mankaasoo qaaca jaray tamiimatan tamiima insaanin qof ka jaray waa hadalka saciid bnu jubeyr buu ka qaatay ka cidli raqaba oo haddaynu dhahnaa aharku markaa waa saxiix iyo waa xujo waxaana aynu sheegnay aharku inuu daciif yahay min ficli saciid bnu jubayr inuu ka sugnaaday laakiin hadalkan aanu ka sugnaan waxaa kaloo laisku khilaafay baynu nidhi hadalka taabiciga fii maa laa majaala liijtihaadi fiihi miyuu xukmu rafci leeyahay oo miyuu noqonayaa markaa mursal xadiid marfuuca oo mursala mise maqtuuc buu noqonayaa laakiin cumuuman waxay nagu filan aladilat اlcaama addaalatu calى fadli isaalaة اlmunkar adilada markaa caamkaa ee guud ee tilmaamaysa munkarka suulintiisu fadliga ay leedahay waxaa kaloo aynu u daliishanaynaa fadligan qiyaaska bijaamic اlinqaad oo qofka addoon xoreeya addoonnimadii buu ka badbaadiyey ka qarnaasihii shirkiga ahaa ka jaraana wuxuu ka badbaadiyey inuu cid kale qalbigiisa ku tacalluqo addoon uu noqdo marka arintaasaad jamcisa labada masalo marka waa laysaga qiyaas qaadan karaa ataasicatu ana kalaama ibraahim ibraahim ibn yaziid inakaci hadalkiisa laa yukhaalifu ma khilaafsano maa taqadama wixii soo hormaray oo min alikhtilaafi ah iskhilaaf culimadu ay isku khilaafeen tamiimada min alqur'aana ah. lianna muraadahu maxaa yeelay ujeedadiisu markuu leeyahy kaanuu yakrahuun atamaa'ima kulahaa muraadkiisu asxaabu cabd illaahi bni mascuudin weeye culimadoo dhan uma jeedo oo mid ijmaac soo naqilaya maaha oo le culimadoo dhan baa diidanaa oo kari jiray kaanuuda wuxuu uga jeedaa cabdullaahi bn mascuud talaamidadiisa wa calaa hada ma khilaafsana hadalkiisu ma nuqila min alkhilaafi can الصaxaabati faman bacdahu min alculamaa fi xukmi tamiimati min alqur'aan waxaa laga soo raray saxaabadii culimadii ka dambeysay waa khilaafka isku khilaafeen xukunka tamiimada qur-aanka ah markaa saxaabadii o dhan uma jeedo bal taabiciintii o dhanna uma jeedo inama araada asxaaba cabdillahi bn mascuud wa asxaabu cabdillahi bn mascuud akhaduu biqowli shaykihim waxay qaateen qowlkii sheekooda cabdullaahi bn mascuud oo isagu ku tegey inkaar atamiima muطlaqan waaxid minhum oo markaa masalada sheekhiisii ku khilaafayna lama sheegin albaab الtaasic baabu man mid buu baab yahay tabaraka ka barakaystay baabun man tabaraka qofka ka barakaysta bishajarati geeda xajarin iyo naxwihimaa ay faqad ashraka iyo shirki buu sameeyey waynu arki doonaa waxay ku xidhan tahay mantu waxa ay tahay ayay ku xidhan tahay waxaa la qadarayaa marba musanifku raxima llahu tacaala baabkan wuxuu sheegay bacda baab alruqa watamaaim aadna munaasib bay u tahay taas lanna ruqyooyinka iyo tamaaimta waxaa loo xidhaa lialab اlbaraka oo inagii mar walba raacinayni alaba linafc maa quri'a alaba linafc iyo ma tukida aw culliqa alaba linafc tabaruguna laa yakhtalifu kaiira fi اljinsi wاlxaqiiqati can اtamiimati wاruqya marka wax laga barakaysanayo marka jinsigiisa la eego waxaa laga barakaysanayo iyo xaqiiqadaba tamiimada iyo ruqyada wax badan kagama duwana fakulu minhuma yadkhulu fi طalab اlkhayri wاlisdiyaadi minh ruqyada iyo tamiimada iyo tabaruga intuu waxay soo gelayaan in markaa dee nafci iyo khayr la raadinayo walihada baabka yucaddu takmilata lilabwaab الsaabiqa abwaabtii ka horeysay dhamaystir buu u yahay oo faina jamiica hadi abab tatacalaq biاlictiqaad fi gayr illah baabkii tamaaimta iyo baabkii ruqyada iyo baabkan tabaruga intuba waxa ay ku tacaluqaan ay la xidhiidhaan ay ku saabsan yihiin atacaluq bigayr illah alictiqaad fi gayr illah ilahay cid aanay wax laga aamino inuu dhib difaacayo ama mid dhacday suulinayo ama khayr keenayo ama daa'imsiinayo jamiicu hadi abwaab nasaynu sheegana waa tafsiru litowxiidi bidikri anwaaci min didihi waa fasirid towxiidkii la fasirayo oo lagu fasirayo in la sheego noocyo kamida waxaa towxiidka ka soo horjeeda oo shirkiga ah dhammaanna waxyaabahan alruqya iyo atamiima iyo tabaruq shirki akbarana way noqdaan shirki asqarana way noqdaan maqsuud lbaab wa bayaanu xukmi tabaruki biashjaari bilaxjaari walashjaari wa naxwiha maqsuudkiiyo ujeeddada baabkani waa in la caddeeyo xukumka ay leedahay in barake laga raadiyo dhagxanta iyo geedaha iyo wixii shabaha man tabaraka buu uhi musanifku raximah اllah baabu man tabaraka mantaasi waxay ixtimaasha an takuna sharطiya wa taxtamilu an takuna mawsuula bimacnaa aladi waxaa kale u macnaysmi kartaa in la ihaahdo mantu waa ism mawsuul oo aladi bay la macnatay musanifkuna raximah اllahu tacala lam yadkur jawaab الshart in jucilat sharطiya hadii ha mantu waa sharطiya jawaabtii shardiga muu sheegin walam yadkur mutacaliq alism اlmawsuul in jucilat mawsuula bimacna aladi haddaynu dhaahno mantu waa mawsuulana isamkaa mawsuul mutacalaqiisii muu sheegin walihaada baa shuraaxu اlkitaab waxay isku khilaafeen fi taxdiidi jawaabi الsharطi aw mutacalaqi alism اlmawsuul yaعnaa jawaab shardiga la qadarayaa waa maxay iyo haddii ism mawsuul laga dhigo mutacalaqiisa qaarkood waxay yidhaahdeen muraad musanif waa bayaan muطlaq اlxukm waa xukumka inuu caddeeyo un fayakunu macna kalaamihi baabu man tabaraka bishajari aw xajari ma xukmuhu hal huwa shirku am la yaعnaa baabkii ka hadlayay qofka ka barakaysta geed ama dhagax xukumkiisu waa maxay ma shirki baa mise shirki ma haddii sidaa la idhahna waxay noqonaysaa an almusanifa lam yusarix biاlxukmi fi اtarjama tabaruga biاlaxjaari waاlashjaari wa naxwiha xukumka uu leeyahay baabka kuma xusin sababta ugu xusi waayna waxay noqonaysaa lianna alxukma mutacaliqun murtabiطun biictiqaadi lmutabarik waqasdih qofkaa barakeysanaya qasdigiisa iyo ictiqaadkiisa ayuu xukumku ku xidhmayaa iyo waxa uu ka barakeysanayo iyo sida uga uga barakeysanayo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen my musanifku muraad musanif waa bayan anahu shirk wuxuu doonaya inuu caddeeyo atabaruku biashjaari walaxjaar inuu shirki yahay fayakunu macnaa kalaami muxuu noqonayaa baabu man tabaraka bishajarin aw xajarin fahuwa mushrikun taasaa la qadaraya baabka qofka ka barakaysta geed ama dhagax waa mushrik ama aladii yatabarak kaka barakaysanaya bishajarin aw xajarin naxwihimaa fahuwa mushriku aw waaqicu fi shirk culimada san dambe qadartay waxaa kamida cabdiraحman ibn xasan uu yihi muraad musanif waa bayaanu xukm atabaruk biاlashjaar wاlaxjaar xukumka laftiisa inuu caddeeyo walihada waxaa la qadaraya inuu mushrik yahay wuxu uhi cbdiرaحman بن xasan في fatح الmajid qowluhu baabu man tabaraka bishajari وxajari وnaxwihima ka buqcati وaqabri naxwihimaada ayuu tusaaleynaya waxa geedka iyo dhagaxa iyo masaladan kala mid ihi waa sida meel dhulka ilaahay kamida ama qabr iyo wanaxwi dalika fahuwa mushriku waa mushrik calى kila tafsiireyn haddaynu ha musanifku raximah الlahu taعaalى muطlaq اlxukm buu sheegayaa oo maa xukmuhu weeyaan ujeedadiisu atabaruk biاlashjaar wاlaxjaar o naxwiha xukumkiisu waa maxay ayuu baabka uga jeeda iyo haddaynu idhaahno maya xukumkooduu sheegayaaba oo waa shirki buu leeyahay labada tii la yidhaahba waa mushkil kalaam اmusanif saniic musanif waa mushkil wey yani waa mid aanu macnihiisu waadix ahayn hadda la socda haddaynu idhaahno musanifku muطlaq اlxukmi ayuu baabka uga jeedaa muraadu bilbaab waa bayaan muطlaq اlxukm yaعnaa goormay shirki noqdaan goormay shirka akbarayihin goormay shirka asqarayihin goormay xaaraan yihin goormay jaa-is mashruuca yihin iyo haddaynu idhahno maya tabarugii shirkiga ahaa unbuu baabka uga jeedaa labada tii aynu nidhaahba kalaamu musanif waa mushkil waa sida masaladeedii ruqyada inugu soo martay aynu idha hadii la dhaha ruqyada o dhan buu ka hadlayaana waa mushkil hadii la dhaha ruqya shirkiya buu ka hadlayaana waa mushkil tanna waa sidoo kale haddaynu idhahno tabarug oo dhan buu ka hadlaya noociyadiis o dhan waa mushkil haddaynu idhaahno tabaruga shirkigaabuu ka hadlayaana kalaamkiisu waa waa mushkil sababtuna waxay tahay haddaynu idhaahno tabarug oo dhan buu ka hadlaya noocyadiisa o dhan ka shirkiga ka kalaba yuu baaba kaga hadlaya waxaa hadalkiisa ishkaal gelinaya annahu lam yadkur fi lbaab ila nusuus addaalati calaa ana tabaruka shirku baabka wuxuu ku sheegay u nusuusta tusinaysa tabarugu inuu yahay shirki marka hadduu u jeedo anwaacda tabaruga oo dhan ka shirkiga ka kaleba waxay ahayd inuu baabka ku sheega soo maaha nusuus noocyadoo dhan ka turjumaysa waayo haddaynu idhaahno tafsiirka labaad oo tabaruga shirkiga unbuu baabkan uga jeeda haddaynu idhaahno waxay noqonaysaa taasi iyaduna mid mushkila waxaanay mushkil u noqonaysaa dee tabarug oo dhami shirki ma wada aha tabarugu noociye ayuu leeyahy mid shirki akbara mid shirki asqara ah mid aan shirkiba aan ahayn marka mar haddii masalada la ta'siilinayo dee waxaa fiicnayd an yadkura yacnaa anwaaca atabaruk tabaruga noocyihiis o dhan inuu sheego ayay ahayd ayib wuxuu yihi man tabaraka tabaraka waa min atabaruk atabaruku fi اlugati calى wasni tafacul wa hadihi الsiiqa اlmasderiya tadulu calى اطalb siiqada noocaasina waxay tusisaa ee masderiga ahy alb marka atabaruk muxuu noqonayaa طalb اlbaraka ayuu fi lugati اlcarab uu ku noqonaya wa binaءa calى hada tacriif tabaruk mabniyu calى tacriif اlbaraka tabarug alabu lbaraka soo maaha marka tabarug waxaa la fahmi karaa ila isagu waa alabun tabarug yahay waxaan la dalbaya oo barakada ah macnihiisa marka la fahmo fama macna albaraka albarakatu fi luga tacni alluzuum walistimraar shaygu inuu meel laazimo wax laazimo oo uu ku istimraaro weligiiba ku socdo ayaa baraka la ihahdaa fi lugati اlcarab yatafarac canhu annamaa wa ziyaada taana waxaa ka farcamaya inuu shaygii kobco oo uu kordho oo dee luzuumka iyo istimraarka laasimkiisa iyo waxaa ka dhalanaya ah annamaa waziyaada walihada culimada markay barakada fasirayaan ku fasira fii luqati alcarab annamaa waziyaada inay tahay fasaruuha bilaazimiha laa bixaqiiqatiha wixii ka laazimayay ka dhalanayay bay ku fasireen xaqiiqadii kumay fasirin falaa ziyaadata walaa namaa bigayri luzuumin waistimraarin shayguma ziyaado mana kobco isagoo aan luzuum iyo istimraar aan ku sifaysnayn waayo culimada markaa barakada saa ku macnaysay waxaa ka mida ibnu faris kitaabkiisa mucjamu maqayis luga alba wara walkaafu aslu waaxidu wahuwa habaatu shay shaygu inuu inuu sugnaado meel macnaa u laazimo ama sifo u laazimo uma yatafaracu furuucuhaa yuqaaribu bacduha bacda taasina waa wixii kala ka dhalanayey luzuumki iyo istimraarka waa ziyaadadii iyo namaagii albaraka fi sharci waa maxay maxay shareecadu baraka u taqaanaa ila waa eri nusuusta kusoo arooro nebigu waa ka yihi alayh الsalatu slam albarakatu min allah fama lmuraadu biاlbarakati fi nusuus الsharciya albarakatu fi sharci waa kahraة اlkhayr اlilaahi kahraة alkhayr alilaahi khayrka xagga ilaahay ka yimi khayr diineed anagoo mid addunyaha noqdo badnaantiisa wa thubuutuhu wa dawaamuhu fi shay iyo sugnaanshihiisa iyo daa'imista uu daa'imo shaygaa dhexdiisa markaa khayrka faraha badan ee xagga ilaahay ka yimi ee shay ku sugan oo si daa'imana ugu sugan kaas ayaa barako la idhaahdaa ibn اlqayim wuxu xaqiiqaة lafظa ana albarakata kahraة اlkhayri wa dawaamuhu laabudda labadaa wasfi waa in la wada helo khayr badan waa wasfiga koowaad wasfiga labaadna waa maxay hubuutu wa dawaamu hadduu khayrka badan yahay waxa weeyaan caarid zaa'ila mid suulaya oo aan sugmayn oon daa'imahayn baraka lama odhanayo wuxuu baraka la odhanaya marka wasfiga labaad la helo alwaصف اlأwl wa kahraة اlkhayr alwaصف الthanina waa maxay hubuutu wa dawaamu idan kahraة اlkhayr alilaahi khayrka faraha badan ee ilaahay loo tiiriye xagga ilaahay ka yimi wa hubuutu wa dawaamuhu fi shay taasaa baraka la dhahda waxaanay culimadu yidhaahdeen maakudaة min albirka wey albirka bilkasr oo a berkeda waxaan inagu aynu naqaano inagu berked baynu dhahnaa waynu yaro tasciifinay albirka weeye fi luqati اlcarab tan aynu berkeda inagu naqaano wاlbirkatu waa majmac اlmaa berkeda maxaa berked loo yihi waxaa berked loo yihi dee laba laba macne oo ah kahraة اlmaa inay biyo fara badan ay ku jiraan iyo arrinka labaad oo ah hubuut اlmaa fiihi biyuhu dee meel intay maraan ay dhaafaan maaha biyu way ku sugmaan marka bir albirka waxaa albirka loo yihi labadaa wasfi awgeed walihaada falbarakatu tuطlaqu calى shay saynu sheegnay barakadana laba macno ayaa lagu iطlaaqaya alأwl hubuut اlkhayr waa khayrka kahraة اlkhayr khayrka badnaantiisa athanina waa maxay waa dawaamuhu wa hubuutuhu waxaa kaloo la yihi ma min albirka berkadu kamay iman ee min alburuuk bay ka timi min alburuuk waa tuush inuu tuugsado neefka geela oo buruukul baciir muxuu tusiyaa neefka geela inuu meel tuugsado u fadhiistaa muxuu tusiyaa dee wuxuu tusiyaa calaa mulaasamati makan wa hubuutu meesha uu tuugsado u fadhiistay inuu laazimo oo uu ku sugmo calaa kuli xaal ama ha la ihahdo waa maakuuda min albirka ama ha la hahdo maakuuda min alburuuk albarakatu waa kahrat اlkhayr اlilaahi wa hubuutu wa dawaamuhu fi الshay waayo marka khayr fara badan oo daa'ima oo haabita oo xagga ilaahay ka yimi ayaa baraka la dhahda marka macnaheeduna wuxuu noqonaya ana allaha yajcalu fi shay min alashyaa khasaa'isa tajcaluhu sababa fi kahrat اlkhayr wa dawaami ilaahay baa shay ashyaada kamida wuxuu gelinayaa khasaais waxyaaba uu la gaariyey khasaa'istaasoo shayga ka dhigaysa mid sabab u ah khayrka badnaantiisa iyo sugnaantiisa iyo daa'imitaankiisa markaa shayga marka la leeyahay waa la barakeeyey macnaa ilaahay baa subxaana wa tacaala u yeelay weyaan macnaheedu sifaad uu shaygani sabab ugu noqdo khayr iyo nafci fara badan oo weliba daa'ima oo thaabita wallah huwa aladii yadacu lbarakata fi lashyaa ashyaada cidda barakada gelisaa waayo waa ilaahay khasaaista iyo sifaatka gaarka ah ee shaygu uu sabab ugu noqonayo khayr badan oo daa'ima yaa u yeela shayga ya allahu subxana wa tacala walmakhluuqu laa yastatiicu calaa dalika abada makhluuqu shay qof neef xoola ah gaadhi tusaale ahaan camal qofku uu sameeyey uma yeeli karo khasaa'ista uu sabab ugu noqonayo khayr fara badan oo daa'ima lannaha nawcu min alkhalqi walinshaa in shayga khasaa'istaa loo yeelo waa nooc abuurka ka mida iyo curinta taana ilaahay baa subxana wa tacaala la gaara waa masale muhima jiddan oo cid aan ilaahay ahayni shay barake ma gelin kartaa mise ma gelin karto jawaabteeda aada ka heli karto walihaada baa nebigu alayh الsalatu wasalaam wuxu uhi fima rawahu الbukhaari fi صaxiixi wاlbarakatu min allah barakadu xagga ilahi un bay ka hadtay albarakatu laa takunu ilaa min allahi waxda oo shayga sifaadka uu ku noqonayo mid khayr badan leh oo daa'ima oo thaabita ilaahi unbaa u yeela weliba nebigu alayه الsalatu salaam weel biyo yari eh, gunta kaga jiraa musaa fariisa u dhexgeliy markaasa waxaa la arkay biyihii oo fariisa dhexdooda kasoo baxaya oo kasoo maaxaya markaas si aanay saxaabadu ugu qaadan inuu isagu eh, barakeeyey biyihii yaraa ee weelkan ku jiray oo ah, u yeelay eh, wasfigaa ah inay bateen oo kuwo markaa thaabito daa'iman ay noqdeen si aanay ugu qaadan buu nebigu yihi wاlbarakatu min allah yani anigu maan barakayn biyahan anigu umaan yeelin khasaaista ay ku yeesh sabab ugu noqdeen waxtarka badan ee daa'imka ah yaa u yeelay ilahi baa subxana wa tacala la yihi faida kaana hada manfiya can الnabiy alayه الsalatu asalaam awsaafta noocaasa shay inuu u yeela hadday tahay mid nebigu iska anfiyey fa can gayrihi min baabi awla ciddaa nebiga in laga anfiyana min baabi awla idan binaan calى hada ashay اlmubaarak waa maxay albaraka soo maynaan garan inay tahay kahraة اlkhayr اlilaahi hubuutu wa dawaamuhu fi الshay oo macnaheeduna uu yahay ana allaha yajcalu lishay khasaa'isa yakunu biha sababa likahraة اlkhayr wa hubuuti inuu ilaahay u yeelayo shaygaa sifaat isaga u gaara oo uu sabab ugu noqonayo nafci badnaan daa'ima oo haabita marka shayga mubaaragayna almubaarik aladi yajcal barakata fi shay waayo allahu subxana wa tacaala almubaarakna muxuu noqonaya shayga mubaarakaah o aladi jucila fihi اlbaraka wa huwa aladi اkhtasahu اllahu bumuur tajcaluhu sababa fi xusuuli khayri hadda la socda almubaarak waa maxay barakadii un dib ugu noqo huwa aladi اkhtasahu اllah waa shayga ilaahay uu ku gaar yeelay biumuurin tajcaluhu sababa fi xusuuli khayr arrimo sabab u noqonaya inuu khayr xaasilo wa nafcin nafciyo waxtar inuu xaasilo khaarijin can اlmachuudi fi اlasbaab اlcaadiya khaarijin can اlmachuud fi اlasbaab اlcaadiya khayrkaas oo iyo nafcigaas shaygan ilaahay sabab uga dhigay oo ka baxsan intii loo bartay asbaabta caadiga ee loo bartay marka la ego idan intabih la odhan maayo shaygaasi waa mubaarak ama jacala allahu fiihi baraka ilaa in nafciga iyo khayrka ilaahay uu geliyey uu ka baxsan baxsanyay mooyaane can ilasbaab اlmachuuda asbaabtii loo bartay lama odhanayo mihaalu dalika nin baa wuxuu qaaday toban kiilo falnaquul hadihi barakatu min allahi fiih inuu toban kiilo qaaday oo uu sabab u noqday nafciga ah toban kiilo qaadistood min makaan ilaa makaan toban kiilo ashyaada caadigaa ah waa baraka xagga ilahay ka hato shay ay ku jirta miyaynu odhanayna la la lanna hada laysa khaarija can asbaab اlmachuuda qofka markaa dee xooggii caafimaadka qabaa intaasoo kale aynu qaado shay loo barta weeyo dadkoo ay wada wadaagaan laakiin nin baa wuxuu qaaday tusaale ahaan labaa laba kun oo kiilo buu qaaday si xaqiiqatan u qaaday laa bisixrin walaa bigayri kama xasala lisafina saxaabigii safiina lo odhan jiray maxaa safiino loogu bixiyey ciidanku alaabtay wateen oo dhan buu qaaday inay dooni qaadaabu kelidii qaaday taasi hal hiya khaarija can اasbaab اlmachuuda am daakhila fiiha waa khaarija sooma way ka baxsanta taasoo kale aan odhanaynaa waa baraka halbaa waxaa laga lisaa tusaale ahaan halka mare la liso waxaa laga lisaa toban koob baa laga lisaa ama sideed koob baa laga lisaa aduu inahaasaa laga lisaa ma waxaynu odhanaynaa hadihi naaqaة mubaaraka la hada min aasbaab اmachuuda geela wuu ku badan yahay neef caanaa markaa laga lisa halka ay gaadhaan bal qaar ka badiyaaba jiraba hal baa laga lisay geeleenan soomaalida kamida ayaa halka mar subxii boqol koob baa laga lisa galabtiina boqol koob baa laga lisa taasoo kalena odhanayna waa tusaale une hadihi naaqaة mubaaraka oo ilaahay wuxuu ku gaar yeelay asbaab yani caanaheedu ay ku bataan oo ay kaga baxaan can alxuduud almuctaada almachuuda marka halkaa ereyga almachuuda macnihiisa weli fahni soo ma ya shaygu sababtan uu sabab ugu noqonayo khayrka badnaantiisa iyo dawaamkiisu hadday tahay sabab machuuda oo loo bartay oo laysla wada yaqaan taa lama odrhanayo waa barakatu min allah barako waxaa la odrhanayaa markuu ka baxsan yahay nafciga iyo khayrkaasi can asbaab machuud asbaabtii machuudka ahayd binisbati lihada shay shaygan marka loo eego nin caalima ayaa dad waxbaray caalimku inuu dad waxbara waa shay machuuda wey laakiin waxbaristiisi baa tusaalahaan xuduudda ka baxday oo culimada isaga la midkaahi ee waktigiisii tusaale ahaan joogay dadkii waxbari jireen iyo kutubtay qori jireen iyo mid aad uga duwan oo aada uga badan buu isagu sameeyey tusaalahaan wuxuu qoray muddo yaroo uu noolaa oo toban sanadooda ayaa wuxuu qoray kun kitaab waxaanuu waxbaray milyan qof ayuu waxbaray yani taasi way ka baxsan tahay can ilasbaab almachuuda almuctaada taasoo kaleo markaa la odhan karaa waa baraka wey marka waa qodob muhima kaasi laada waa almubaarak waa ashay aladi ikhtasahu llahu biumuuri tajcaluhu sababan fi xusuuli khayri wanafcin kharijin can lmachuud wanafcin khaarijin he can اlmachuud fi lasbaab alcaadiya wixii lagu yaqaana asbaabta caadiga ayuu ka baxsan yahay ayib haddaba alumuur اlmuujiba likahrati اlkhayr asbaabahan shaygu khayrka badan uu ku yeelanayaa waa laba nooc qad takunu fi dati shay wa ajzaai shayga laftiisa mid ku jirta iyo qeybihiisay noqon karta taa maxaa la dhahdaa albarakatu daatiya oo laf ahaantiisa ayay barakadu ku jirtaa o albarakatu naatijat can khaasiyati jacalaha allahu fi shay mubaarak yacnaa arrin gaara oo shaygan barakaysan ilaahay uu geliyey ayaa khayrkan iyo nafcigan faraha badani uu ka dhashay taa baraka daatiya baa la dhahda amhiladeeda waxaa ka mid a barakatu jasad الnabiyi salى الlahu alay slam jirhka nebigu barakadu la waa baraka daatiya jirhka nebiga laftiisa ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu geliyey khasaais khayr badan oo daa'ima uu sabab ugu noqdo wa kadalika barakatu maai zamzam barakada ilaahay uu geliyay maa zamzam oo maa mubaarak weyaan buri nabigu alay isalatu wasalaam waa barakatu daatiya waxaa la barakatu zaytuun geedkan zaytuunka la dhaha saliidda laga miiro isagana baraka daatiya ayuu leeyahay hada nooع min albaraka la tazul can albaraka daatiya la tazul can shay barakada daatiga shaygu laf ahaan uu leeyahy shayga kama suusho wayumkinu an tantaqila ilaa gayri waxaa kaloo suurtooda barakadaas inay isaga dhaafto oo ay ka guurto oo ay ka guurto maaha inay isaga ka tagto maaha yaعnaa inay an tatacadda ilaa hayri inay u gudubto cidaan isaga aan ahayn barakada nooca labaad waa albarakatu fi shay limacaani qaa'imat bidaati shaygu daatadiisa iyo laf ahaantiisu barakada uma leh laakiin macaani iyo sifooyin ku qumay ayaa barakada keenay qad tazuulu canhu macaanidaas hadday ka suusho dee barakadiina way la suuleysaa soo ma ila alxukm yaduuru maa maca shay wa hada nouc yusama bilbarakati alidaafiya alictibaariya baraka daatiya tan lama haha albaraka alidaafiya alictibaariya baa la dhaha oo macnaheedu albarakatu fi shay mutacaliqa bishay min alashyaa barakadii shay bay ku tacaluqday liajli maa yartabitu bihi min awsaafi wa axwaal maaha daatadiisa inuu ilaahay khaasiyada u yeelay laakiin axwaal iyo sifaad uu leeyahay ayay barakadu ku timi laa liأjli khaasiyati fi dati waa ka barakat اmuslim qofka muslimkaa barakadiisa laysat raajicata ilىa dati daatadiisa iyo lafahantiisa iyo jirkiisa u noqon mayso وإنmا ترجiع إلى mا قاma bه miن إيmاn وتqوى الlahi سuبحanه وتaعالى وغayri ذaلiك صفاaت ku qumay bay barakadaas ku xidhantay كadalika barakaة الcاalim qofka caalimka barakadiisu min tacliimi الnaas wa tawjiihihim wa irshaadihim wa islaaxihim baraka daatiya maaha laf ahaantiisa barako markaa ku jirta maaha laa tarjicu ilى khaasiyati fi dati inama tarjicu ilى ma qaama bihi min cilmi wa camal صifaatka uu yeeshay bay ku xidhanta calى kuli xaal barakadu waa laba nooc baraka daatiya waa albaraka almutacaliqa bidati الshay ka barakat jasad الnabiy barakati maai zamzam wahakada iyo baraka idaafiya ictibaariya waa albaraka almutacaliqa biawsaafi wa axwaali qaamat bidaati shay waa barakada waxa weeyaan waxa ay ku xidhan tahay sababtoo ah uu yahay awsaaf iyo axwaal daatada shayga ku qumtay labada baraka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin albaraka daatiya laa tazuulu cani shay weligii wuu lahaanaya jasadu nabiy alay slatu slam barakada weligiiba wuu lahaa maa u zamzam barakada weligiiba uu lahaanaya ama albaraka alidaafiya alictibaariya awsaafta ku xidhan dee qad tazuulu can shay oo idaa wujidat alawsaaf walaxwaal alati tacalaqat bihi wujidat wa idaa fuqidat hadi awsaaf walaxwaal la fuqidat caalim buu ahaa yanfacu nnaasa bicilmihi biawjuhin gayri muctaada machuuda yaعnaa barako ayaa cilmigaa uu lahaa uu sabab u ahaa cilmigii buu iskaga tegey oo wuu loox tuuray dee sifadii way suushay soo maaha barakadu ay ku xidhnayd dee khalaas barakadiina way la suulaysa marka farqigaas ayaa labadaasi barako u dhexeeya culimada sheegtay waxaa ka mida waxaa ka mida culimada sheegtay sheekhii waxa weeyaan wax ka qoray qur'aanka qur'aanka mufradaat اlqur'an alraqib اlasfahani kitaabkiisa mufradaat gariib اlqur'an ayuu ku sheegay ayib ayib taasi waa faa'iido ku saabsan barakada noocyadeeda masalo kaloo muhima oo iyaduna taأhiir iyo saameyn xoog badan ku leh baabkan axkaamtiisa in la fahmo waa طرق الcilmi bإhbaat الbaraka o bhubuuti الbaraka shaygan inuu barako leeyahay see lagu ogaan karaa waadix su-aal kayfa nacrif ana اllaha jacala fi hada الshay baraka sawaء baraka dunyawiya aw baraka diiniya saynu ku garan karnaa waayahay barakadu marka masaladan laga hadlayo waa laba nooc النوع الأول baraka khabariya twqiifiya barako khabarun ku sugmi karta khabarku intaa uu sheegay aan loo dhaafi karin fahadi laa tahbut ila min طariiqi الwaxyi barakada noocaasee khabarigae tawqiifigaah waxyun bay ku sugantah walaa yajuusu ihbaatuha ila ila lishayi warada fiihi nasu min kitaabi aw suna waxaa barakada loo sugi karaa inoo lagu sheegi karaa shay uu ku soo arooray nas min kitaab aw suna oo sheegaya ana fiihi baraka nooca labaad waa baraka xisiya waa barako waxa weeyaan khabar aan ku xidhnayn iyo war lagu sheegay si xisiya loo ogaan karo manaa la arki karo la taaban karo wahaakada whada yumkinu ihbaatuha min khilaali mushaahada watajriba almundabita barakada noocaasa waxaa lagu sugi karaa yumkin ibaatuhaa min khilal mushaahada arag aad aragta lagu siin karaa wtajriba almundabiطa iyo tajribo markaa xadaysan walow lam yarid dikruhaa fi nusuus sheegisteedu yaana kuma soo aroorin nusuuste marka binaan calى hada barakadu laysat fi kuli suwariha haybiya maslada waxaan sidaa carabka ugu sii adkeynaya culimada qaarkood xataa dee kutu kitaab tawxiid sharaxday ama masaa'ilka caqiidada ka hadla ayaa barakada gebigeeda waxay ka dhigaan amr geybi ah oo laa yahbutu ila bikhabari min allahi aw min rasuulih khabar xagga ilaahay ka imaan xagga rasuulka ka imaana si kale baan lagu ogaan karin shaygaas inuu barake leeyahay marka markaynu labadaa uqaybina maxay noo soo baxaya barakadu suwarkeeda afraaddeeda oo dhan marka la eego inaanay ahayn yani geybiya bal masaadiru macrifati اlbaraka waa mutanawica yumkin macrifatuha bilwaxy waxaa dhici karta shaygan inuu barake leya waxyiga lagu garto wa yumkinu macrifatuha bilxisi wاlmushaahada wاtajriba almundabita in shaygii la shaahido oo la arko oo waxa weeyaan la tajribeeyo taana waa lagu garan karaa marka labadaa masder bay leedahay idan طuruqu macrifati اlbaraka waa طariiqaan طariiq اlأwl waa maxay alwaxy kayfa carafna ana maءa zamzam maء mubaarak ya bilwaxy kayfa carafna ana jasad الnabiyi salى الlaه alيه wasalam mubaarak bibarakati datiya bilwaxy wa yumkin macrifaة albarakati fi الshay bilxisi wاlmushaahada wاtajriba almundabita taana tusaalayaasheeda insha allahu tacala waynu arki doonaa waxaad isweydiin kartaan garanay أن البركة في الشhay تcرف بالوحي taa garana iyada oo msderkeedu inuu waحyiga noqdo فmا الدليل على أن msدر البركة قad يkون التجربة المنضبطة بالحس والمشاهدة maxaa u dliila waxaa u deliila صaxaabada رضوان الlahi عalayهiم marar badan waxaa ka soo aroortay arimo aanu nasku soo aroorin sugista barakadooda inay barake ku sifeeyeen waxaa ka mid a qowlu caaisha fi ljuwayriya fima rawaahu canha axmedu fama aclamu imra'ata kaanat acdama barakatan calىa qowmiha minha fama aclamu imra'ata kaanat acdama barakata calىa qowmiha minha bay tiri juwayriya caaisha ka hadlaysa maan arag weligay gabadh qowmkeeda uga barako badnayd juwayriya ma nas baa sheegay أن في الjuwayriya لqowmiha baraka nas ku soo arooray ma jiro lakin dee shay mushaahada buu ahaa maxay sabab u noqotay waxay sabab u noqotay badbaadada qowmkeeda iyo xornimadooda waxaa la mida qowl usayd بn xudayr hada naim naim ma tanaam fi leil ishnom ayib usayd بn xudayr bukhaariy muslim waxay ka wariyeen inuu yihi ma hiya biawali barakatikum ya ala abi bakrin wuxuu ka hadlayaa caaisha iyo dee reer abubakar buu ka hadlaya barakadii inuu horeysay tani maaha waxaa la mida qowlu caaisha fima rawahu الbukhaarي inay tiri jazaka اllahu khayra fawallahi ma nazla bika amru qط ila jacala allahu laka makraja wajacala lilmuslimiina fihi baraka walihada ba cadad min alculamaء wasfu lbaraka waxay ku iطlaaqeen calى shay lam yarid fi الnusuusi wasfuhu biاlbaraka calى shay aanu nas ku iman waxaa ka mid ah alxaakim kitaabka muslim ee صaxiixa maruu ka hadlaya wuxuu yihi calayka bkitaabi muslim fainahu akharu barakata yaعni isagaa barako badan ibn اlqayim zaad اlmicaadka wuxuu ku yihi laqad kanat اlxubuub min alxinطaةi wagayriha أkhara mima hiya اlyowm kama kanat اlbarakatu fiha acdam yaعni wuxuu ka waramaya waktigan iyo wakti horuu iskarab dhigayaa raashinkan la beertaa yani waktigaa horuu ka barako badnaa buu leeyahay waktigan shekh اislam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala isaguna saas oo kale aqwaal taa waafaqsan buu leeyahy marka muqtadaa hada waa maxay waa jawaasu iطlaaqi wasfi baraka calى shayin lam yarid fi nusuus shay aanay nusuustu barake ku sheegin in barake lagu sheegi karo laakiin miyaa la yskaga sheegi karaa laabudda an tahbuta albarakatu fiihi bilxis walmushaahada watajriba almundabida calaa kuli xaal khulaasatu lqowl waxay noqotay duruqu macrifati اlbaraka laysat munxasira fi اlwaxyi waqad tucraf barakatu shay bilwaxyi waqad tucraf barakatuhu bilxisi wlmushahada waabaad arkaysaa sida dee neefkii geela aynu sheegeynay lan geela lamid ee waktigiisaa jooga inta laga liso tobanlaabkeed baa laga lisa nas muu odhan hashaasi way barakaysantahay laa laa aaya walaa xadiid sidaasun baanu neefkaasi yahay waa daa'im calaa hada alwasf saasun bay caanihiisaasi u badan yihin wasfigaasi daa'im buu ku yahay kayfa carafna ana hadihi naaqa mubaaraka bitajriban wa bilxis oo mushaahada soo inagan aragnaba in khayr fara badan oo daa'ima oo gayru machuud fi mahilaatiha oo aan lagu aqoon geela kale lamidka ah in lagu arkay culimada markaa sheegtay barakadu ana an yakuna tabaruk biamri sharciyin macluum wa an yakuna biamri xisiyin macluum waxaa ka mida sheekh بن cuthaymin raximah الlahu taعala kitaabkiisa alqowl mufid iyo kitaabka sharxu usuuli tafsir labadaba uu ku sheegay waay marka markaynu qowlkaa qaadano natiijada soo baxaysa maxay noqonaysaa ana masdar albaraka yakun alkhabr waxyigii wa yakunu kadalika alxis walmushaahada watajaarib e eh, almundabita barakadu goormay tawqiifi tahay oo intuu nasku sheegay aan la dhaafi karin goormaas aanay tawqiifi ahayn oo tajribada unoqonaysaa inoo socota wanaxwihimaa buu ihi musanifku alashjaar walaxjaar e wanaxwihimaa ay wamaa yushbihuhumaa mima laysa saban lixusuuli lbaraka waxa shabaha geedaha iyo dhagxaanta oon dee sabab u ahayn barako xaasilitaankeeda ka buqcatin wagaarin wacaynin ilbiyo tusaala waqabrin wanaxwi dalika iyo waxyaabaha shabaha ayib fi nihaayati hada dars waxaan idiin sheegayaa qawaacid fi baabi tabaruk qawaacid muhim ah oo baabkan tabaruga iyo barakeysiga inoo dabdinayso inoo xuduuddiisa inoo inoo xidhaysa marka qaacida un qorta sharax insha allah waad iska dhegeysad haddaad doontaan alqaacidatu ula hubuut اlbaraka almuطlaqa laa yalzam minhu ibaaxu tabaruk اlmuطlaq hubuut اlbaraka اlmuطlaqa laa yalzam minhu ibaaxatu tabaruk almuطlaq shayga in baraka lagu sheego oo si muطlaqa loogu sheego on xadidneyn kama dhalanayso inay bannaan tahay in si walba looga barakeysan karo shayga in baraka lagu sheego aan qeydneyn baraka muطlaqa kama laazimayso ka dhalan mayso sharcan in si walba looga barakeysan karo yaعnaa shay kastoo laynoo sheegay inuu barako leeyahay inooma banaana sidaynu doonno inaynu uga barakeysano so waadix ma hubuut اlbaraka almuطlaqa laa yalzam minhu ibaaxa tabaruk almuطlaq macnaha qaacidadan waxa weeyaan ana ihbaat albaraka almuطlaqa lishay fi nusuus laa yacni ibaaxata kuli suwari tabaruki bih shayga inay nusuustu barako ku sheegto ka dhalan mayso inay bannaan tahay si walba in looga barakeysto waxa waajiba an turaaca dilaalaat nusuus nusuustu qaabka ay tidhi uga barakaysta waa in la ilaaliyo fahmu صaxaaba saas oo kale waa in la ilaaliyo oo qaabka majaalu tabaruk bihi iyo kayfiya tabaruk bihi waa in nusuusta iyo fahamka saxaabadii loola noqdo si la doono loogama barakeysan karo maala habatat baraka limaka walmadiina maka iyo madiina baraka usugnaatay mطlaqa aan la qaydin oo sida looga barakaysanayo waxa aan lagu qaydin iyo nooc ay tahay taa miyay ka dhalanaysaa in si walba maka iyo madiine looga barakaysto oo la hao dhagaxanta maka iyo madiinaan isku masaxaynaa ciiddaan ismarmarayna aan ku meedhanayna wakadalika alhanam ariga baraka lagu sheegay dee nusuus baa kusoo aroortay si walba ariga miyaa looga barakaysanaya barako looga raadinaya intaad dhogortiisa gurato odhanaysaa barakaa ku jirto waxay sabab waa balaayo xijaab balaayinka iga celinaysa ama xanuunadan kaga bogsanaya laabudda min binaaءi dalika calى muqtaضى adilaalaat الsharciya اأkrى waa in adilada kale loola noqdo bal barakada ariga ku jirtaa nooca ay tahay iyo sida looga barakeysanayo adilada kale ee sheegeysa waa in loola noqdo qaacidadan markaa maxaa u daliila waxaa u daliila inay shareecadu u sugtay ashyaa badan baraka mulaqa sida maka iyo madiina shaam yeman masaajidada qofka muslimka geedka timirta zaytuunka allaban caanaha alghanam ariga alkhayl maa lmaطr biyaha roobka iyo maa zamzam wagayriha waktiyo badanna nusuustu baraka u sheegtay sida shahr ramadaan iyo aljumuca iyo akhiru leil wagayriha min alawqaat wa maca hada axad min الصaxaaba oo dadkii nusuustan fahmay nebiguna u fasiray kama aanay sugnaan inuu yihi meelaha iyo waktiyada si walba oo looga barakeysan karaa oo geedka timirtaa la isku masixi karaa tusaale ahaan ama geedka saytuunka ama rabadaan waa ganacsiga la sameeyaa wuu ka barako badan yahay ka kale ama yowm اljumuca waa yowm mubaaraka marka haddii la guursado maalinka ad inan mehersato barake gooniyu guurkaagu yeelanaya malagama soo warin inay ma-u zamzam beerahooda ku waraabin jireen oo qaabka noocaas ay uga barakeysan jireen inay odhan jireen almasaajidu mubaaraka markaa masaajidkaynu cuntada ku cunaynaa si cuntadu inoogu barakoodo ama cuntadaynu ku karsanaynaa masaajidka si cuntadu ay barako u yeelato lagama soo warin shay walba waxay uga barakaysteen fi ma yakus yatacalaq bi wixii isaga ku saabsane la xidhiidha masaajid maxaa la xidhiidha de cibaadada soo ma ayaa la xidhiidha masaajid cibaadadu cilmi la barto ama la baro ama salaad ama quraan la akristo ama dikri wixii la xidhiidhayay ariga see uga barakaysteen de maa yatacalaqu bilghanam oo caanihiisa hilibkiisa dhogortiisa la iibiyo ama dhar laga samey qaabkaas uga barakaysteen wahaakada shahr ramadaan see uga barakaysteen fi ma yakusu shahar ramadaan waxay shahar ramadaan dee khuseeye ay la gaarka tahay oo haddee in la soomo salaatu leilkii la tukado qira'at lqur'aan la farabadiyo si kale ugama barakeysa marka shayga barako mطlaqa lagu sheegay inaan sida la doono aan looga barakeysan karin ayaynu taa ka fahmaynaa qur'aanka laftiisu waa mubaarak ilahay baa ku sheegay kitaabun anzalnahu ilayka mubaarak markaa si walba miyaa looga barakeysan karaa la wixii yakhusu lqur'aan iyo wixii saxaabadu ay ka fahmeen ayaa loola noqonayaa arrinta noocaas alqaacidatu athaaniya atabaruk اdiini laa yahbutu ila bidaliilin atabaruk addiini laa yahbut ila bidaliil tabaruk waa laba nooc tabaruk diini iyo tabaruk dunyawi tabaruk diinta la xidhiidha acmaasha saalixa iyo ajarka laga helayo fadaaisheedi waxyaabaa noocaas iyo tabaruk dunyawi ah marka atabaruk diini laa yahbut ila bidaliil tabaruga diinta loo nisbeeyey daliilun buu ku sugmi karaa fahuwa tawqiifiyu tawqiifi o daliilun baa loo raacaya macnaheedu waxa weyaan aziyaadatu wاnama fi اlأjri wالthawaab wالridwan waraxmat الlah in camalka ajarkiisu uu ziyaado oo uu bato raaliaansha ilahay lagu helayo raxmadda ilaahay laa yahbutu ila bidaliil arrinkaasi daliil ayuunba ku sugmi karaa oo qofka yidhaahda camalkaa waktigaa haddii la sameeyo ajir dheeraada laga helaya ayna daliil baa la leeyahy ila waa amir diiniye qofka yidhaha camalkaa haddii meel heblaayo lagu sameeyo ajir dheeraada laga helaya ama raxmat ullaahi oo zaa'ida lagu helaya ayna daliil baa la leeyahy arrimaha ku saabsan hawaabka iyo ajarka iyo xasanaadki waa umuur tawqiifiya oo daliil waxaan ahayn aan ku sugnaan maxaa u daliila qaacida waxaa u daliila cumuum aladila alati tuxarimu اlkadiba calى اllah wa calى rasuuli اllah adilada caamka xaaraantimeyneysa in ilaahay been laga sheego ama rasuulka been laga sheego alqowl calى اllahi bigayri cilm an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm iyo adilada lamidkaa waayo qofkani markuu leeyahay camalkan haddii la sameeyo maalin heblaayo ama saacad heblaayo ajar dheeraada lagu helayaa waktiyada kale ka duwan dee arrintaa ilaahay buu unisbeynaya sooma ilahay baa taa ku bixinaya oo sheegay buu leeyay ilahayna ma sheegin ka ilahay buu ku been abuuranaya ama rasuulka alayh الsalatu salaam ayuu ku been abuuranaya wa jamiic اladila alati tuxadir min alibtidac fi اdiin waxaa kaloo qaacidan u daliila adilada bidcaysiga iyo wax bidcaa in la bilaabo fi diin diideysa de waxan waa bidco inaad wakti gaara ama meel gaara ama tiro gaara aad tidhaa wax dheeraada baa lagu helaya oo meelaha kaliya waktiyada kaliya tirooyinka kale aan lagu helahayn marka muqtada hadi adila waa maxay anahu laa yajuus an yunsaba shayun ilى اdiin ila bidaliil min alwaxyi diinta looma nisbeyn karo shay aan waxyi iyo daliil صaxiixa aan ku sugnaan marka tabaruk الdiini laa yahbut ila bidaliil fahuwa tawqiifiyu ay baraka diiniya oo ku saabsan ajarka hawaabka raxmadda ilaahay ridwaanuhu ee acmaasha ka ratibmaysa daliilun baa lagu sugi kara haddii kale muxuu noqonaya qowl calى اllahi bigayri cilm kadibu calى اllahi wacalى rasuuli buu noqonaya waxaa kaloo noqonaya ixdaaث iyo ibtidaac fi اdiin buu noqonaya khulaasaة dars waxaynu nidhi atabaruk waa طalb اlbaraka wاlbarakatuna waa maxay fi lugaةi اlcarab ya luzuum الshay waistimraaruhu wa yatafarac can dalika annamaau waالziyaada albarakatu fi sharcina waa maxaa baynu nihi hubuut اlkhayr اlilaahi waxaynu nihi kahraة اlkhayr اlilaahi wa hubuutuhu wa dawaamuhu fi الshay idan albaraka tashtamil calى wasfayn laba wasfi bay koobsanaysa alwasf اlawl waa maxay kahraة اlkhayr alwasf الthanina waa maxay hubuutuhu wa dawaamuhu hadihi masألة almasألة الثانية albarakaة min ayn min allah waayo xaqiiqaة اlbaraka waa maxay baynu nihi wa jacl اllahi subxaanaه wa taعalى lishay khasaa'isa yakunu biha sababا likahraة الkhayr whubuuti waa inuu ilaahay shayga u yeelo khasaais waxyaaba uu la gaar yahay oo uu sabab ugu noqonayo khayrka badnaantiisa iyo sugnaanshihiisa iyo dawaamkiisa marka tarjicu ilaa alkhalqi walinshaa barkad waxay noqonaysaa abuurista iyo curinta wasfigaana ilaahay un baale lihaada axad min alkhalqi shay ma gelin karo khasaaista iyo awsaafta uu sabab ugu noqonayo kahratu اlkhayr wa dawaamu so waadix ma arrinka labaad waxaan yihi barakaة اlashyaa waa laba nooc baraka daatiya waa barako shayga laftiisa la geliyey maxaa ka mida taa khasaa'isteeda anha laa tazuulu can shay shayga kama suusho mithaal barakatu jasad الnabiy wa barakatu maai zamzam waqad tatacadى ilى gayrihi shaygaa shay aan ahaynna way u gudbi kartaa الnوع الثاني البركة الإضاaفية الاعتibاaرية و البركة في الشhayء لأwصاaف وأحواaل qاaمت bه waa barako shayga ku jirta oo laakiin ku timi oo sababteedu ay tahay أwصاaف iyo أحواaل shayga uu leeyahy وهذه البركة qad تزuل عن الشhayء كبركة المسلم بركة العاalم shayga way ka suuli kartaa أwصاaftii un bay dee la ku xidhan tahay أwصاaftaad inad joogtana way joogtaa marka أwصاaftaad tagtana way tegeysa markaynu ka hadlayno almubaarak maxaynu waa ashay aladi jacalahu llahu jacala allahu fiihi khasaa'isa yakunu biha sababa likahrati اlkhayr wadawaabi saasaynu nihi maxaynu raacinay qeyd baynu raacinay jacala allahu fiihi khayra wanafca khaarija can اlmachuud fi lasbaab اlmuctaada oo waxaa barako la odhanayaa khayrka shayga ku jira hadduu ka baxsan yahay intii loo bartay ashyaada isaga lamidka ah lagu yaqaanay hadduu ka baxsan yahay haddaanu ka baxsanay lama odhanayo maynu nihi albaraka lama odhanayo markaynu ka hadlayno hubuut اlbaraka maxaynu nihi ama طurqu macrifati hubuut اlbaraka fi shay shayga inuu barako leeyahay maxaa lagu gartaa waxaynu nidhi hubuutu albaraka fi الshay ama طurqu macrifati albaraka fi الshay laa tanxasir fi اlwaxy fi اlkhabr sida صaxiixa ah waxaanaynu deliishanay in saxaabada iyo culimadii ka dambeysayba ashyaa aanu nas ku soo aroorin lafdu lbaraka ay ku ilaaqeen waadix ma marka طurqu macrifati albaraka fi shay waa laba baynu hi alawal waa maxay alwaxy daliil min alkitaab wa min الsuna athanina waa maxay baynu nihi ya xisu almushaahada atajriba almundabita waa caam atajriba almundabita in shayga la tijaabiyey tajribadaasina ay tahay dee wax si saxa usugnaatay ayaa lagu garan karaa shaygan inay baraka ay ku sugan tahay qawaacid baynu sheegnay laba qaacidon hadda sheegnay qaarna way noo hadheen insha allah dersiga beri biidn illahi tacaala ayaynu qawaacidka ku dhamayn doonaa alqaacidat lula maxay ahayd albaraka maxay uqaybsata inu baraka diiniya iyo baraka dunyawiya alqaacidat lula waxay ku saabsan tahay albaraka diiniya marka maxaynu nidhi waxaanay ka jawaabaysaa mataa takunu albarakatu tawqiifiya laa tahbutu ila bilkhabr wamataa takunu gayra tawqiifiya tahbut bigayri اlkhabr barakadu goorbay tawqiifi noqotaa oo khabarun ay ku sugantaa war xagga ilahi xagga rasuula ka yimi goormaase ay noqotaa midaan tawqiifi ahayn oo khabar la-aan sugmaysa oo alxis walmushaahad iyo tajriba mundabita ku sugmaysa qaacidadana ka jawaabaysa albaraka tawqiifiya waa albarakaة الdiiniya waa tawqiif iyadu walihada qaacidadu maxay tihi ya albarakaة الdiiniya laa tahbutu ila bdaliil fahiya tawqiifiya idan barakada tawqiifiga bimacnaa daliil la-aantii aan sugmayn waa barakadee waa albarakaة الdiiniya albaraka alati tahbutu bاlxisi wاlmushaahada sida qaacida dambe inoogu iman doontana waa tey waa albarakaة الdunyawiya qaacidada taa ka horeysay tanaan kasoo horeysiiye oo ta labaad aynu sheegnay iyaduna maxay odhaneysay hubuut اlbarakati اlmuطlaqa fi الshay laa yalzam minhu ibaaxatu tabaruk اlmuطlaq fiih aw bih shayga in baraka laynoogu sheego ka dhalan mayso inaynu si walba uga barakaysano amhilana waynu sheegnay soo ma maxay u daliilan qaacidadaas tacaamul الصaxaaba qaabkay saxaabadu u dhaqmeen oo ashyaadii iyo awqaaddii lagu sheegay barako si walba ugamay barakaysan saxaabadu shaygaa wixii isaga lagaga faa'iideystay isaga khuseeya hadduu wakti yahay hadduu makaan yahay hadduu shay yahay ayuun bay uga barakaysteen iyo wixii daliil uu tusiyey wax dheeraadka amay samayn ala hadi khulaasat dars wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi aجmaعin